بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذم الدخول على الملوك قال المصنف رحمه الله ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها عنوانكان وحو أعقذي ذم الدخول على الملوك dadka madaxda ah boqorada iyo madaxweynayaasha iyo in xafiisyadooda iyo guryahooda iyo meelahay joogaan loogu tago dadka ahlu sunnaha siday u caayi jireen oo u ceebeyn jireen ayuu arrintaa ka hadlaya marka nuskhada taasi qoraysaa bacdu nusakh canaawiinta waxay ka dhibaan altaqarubu min almuluuki walumaraa yacni sida ay u xun tahay dhowaanshaha loo dhowaado dadka muluugta ahee boqorada iyo umarada in loo dhowaado sida ay caab u tahay ayay cunwaan ka dhigaan waxay kaloo cunwaan kale bacdu nusakh ay qoraan karaahatu dukhuuli cala almuluuki wadunuwi minhum oo ah hadalka shiikha uu yiriyo tarjamayaan waxaa weeye dadka madaxda ah in loo tago iyadoo mansab iyo wax la mida laga doonanayo ama loo dhowaado arrintaas sida ay karaaho u tahay oo salafkeenna u nici jireen ayaa cunwaankannan uu ku saabsan yahay wuxuu musanifka yidhi raximah اllahu wa min hada albaabi aydan baabkan hadda aan soo sheegnay oo ah addukhuulu cala almuluuk baabkan hadda aynu ku jirnaa waxaa ka mid ah karaahatu dukhuuli cala almuluuki boqorada ogolitaankeeda loo galo oo loo tago nicidda la naco iyo wadunuwi minhum wadunuwi minhum dhowaanshaha madaxda loo dhawaadaba macnaa in laga fogaado laga cararo wa huwa albaabu iridii wey midkaan boqorada loo dhowaaday dadka madaxda oo guryahoodii iyo xafiisyadoodii loogu tagaaye alladii baabkii wey yadkhulu minhu uu ka galo culamaau dunyaa baabkani waxa weeyaan waa baabka ay iridda ay ka galaan culamaau dunyaa dadka culamaau dunya la yidhaahdo culamaau dunya culamaau laakhira jiro culamaau dunya wa culamaau suu dadka xunka ah culammada yani cilmigooda iyo diinkooda inay ku qaraabtaan raba keliya oo adduun ku raadsadaan doonayo baa culamaa dunya loo jeedaa ay ka galaan wey ayagoo u socdo ilaa nayli sharafi sharaf gaarideed yani madaxtinimo gaarideed wariyaasaati ra iyo madax inay darajo iyo mansab helaan fiihi adduunka dhexdiisa ay ku helaan iridda ay ka galaan weeyaan buu leeyahay markaas wixii aaaar ku yimid ayuu musanifka noo sheegayaa wixii ahar ahoo meesha ku yimid ayuu noo tirinaya wuxuu leeyahy wkharaja اlimaamu axmed wabu dawuuda wالtirmidi wالnasaئiyu min xadiiثi bni cabaasin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam qaal man sakana اlbaadiyaةa jafa wman itabaca sayda gafal waman ataa abwaaba sulطaani ftutin wuxuu leeyahay imaam axmed fii musnadihi wuxuu ku soo saaray wakadalika abu daawuud fii sunanihi tirmidi iyo nasaa-ina sunankoodii kusoo saareen min xadiidi ibni cabaas cabdullaahi bni cabaasna uu nebiga ka warinaayo can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigeennana yani ibni cabaas uu ka wariyey qaala rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wasalaam man sakana albaadiyata jafaa qofka baadiye dego isagoo magaalo degan aanto magaaladii ka guuro baadiye aado oo baadiye degaahi jafa wuu qalalaa yani dabcigiisa adkaado ayaa loo jeedaa aljafaau waxaa la yidhaahdaa waa alghildatu wa shidat اabci baa la yidhaahdaa ad adayga iyo dabciga qallafsan yaa loo jeedaa marka reebaadiyuhu inta badan waa ka ad adag yihin waa ka qalbi adag yihin dadka reer magaalka ah yani maarata waa ka dabci duwan yihin waa ka dabci qallafsan yihiin weeyaan marka qofkii baadiye dego waxaa weeye jafaa waxaa ku dhacay xagga tabciga ah weeyaan waman itabaca sayda qofka ugaar raacana bimacnaa raadsado inuu ugaarsado doonana afala uu iloobaa yani muxuu hilmaamayaa maantana ugaar buu cawrsanaya waa ugaarsanaya wuxuu iloobayaa daacadii ilaahay buu iloobi cibaadadiibuu iloobayaa luzuumu ljamaacu iloobayaa masaa'il fara badan wax badan buu iloobi weeyaan maxalshaahidka marka uu musanifku ka leeyahy waa qaybtan dambe saddexaad weeyaan waman ataa abwaaba sulaani ninka sulaankaahe madaxda ah albaabadiisa qofkii yimaado oo tagaahi uftutina waa la fitneeyey yani waa la fitneeyaa wey fitn fitna halkaa ka soo qaada iridda dadka madaxda irdahooda qofkii tagaahi waa ku fitnoobaya maxaa yeele wuxuu u tegayaba waa adduunyadoon soo maaha waxaa laga yaabaa xumaantuu ku jira inuu geliyo sida musanifka oo wax badan noo keeni doono aahaar badan weeyaan xadiidkan marka waxa weeyaan xadiis sanadkiisa uu daciif yahay weeyaan xadiidkan xadiis saxiixa ma aha sanadkiisuna waa daciifa la yidhaahdaa wakharaja axmedu wa abu daawuuda naxwahu abu imaamu axmed iyo abu daawuud waxay soo saareen naxwahu xadiidkan wax la mid ah oo kale ayay soo saaraan waxayna ka soo saaraan min xadiidi abi hurayra haddaa xadiid ibn cabaas oo ahaa soomayn laakiin xadiid abi hurayra bay soo saareen waana abu daawuud iyo imaam axmed oo laakiin tirmidi iyo nasaa-i lama jiraan weeyaan min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu ayay ka soo saareen can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam nabigayna ka wariyeen yani maaragtay ay sanadkiisi sanadkii abu hurayra ay kusoo saareen weeyaan wa fii xadiidihi xadiidi abi hurayra abu hurayra xadiidkiisi waxaa ku jiray oo dhexdiisa ku sugnaa wama sdaada axadu min asulطaani dunuwa ila sdaada min allahi bucda wama sdaada ma kororsado ma siyaadsado axadun qofna ma kororsado min asulطaani ninkii madaxda ahaa boqorkii iyo madaxweynihii iyo dadkii madaxda ahaa dunuwan dhowaansho oo u dhowaado kama kororsado oo aada uguma dhowaado ilaa hadduu u dhowaado isdaada wuxuu ziyaadsadaayo kororsadaa bucdan fogaansho ayuu min allahi ilaahay agtiisa ka kororsadaa wey kulamaa aada madaxda u dhawaato kulamaa ilahay aad ka fogaato ilahay baad kasii fogaan marka waxay tusaysaa dadka madaxda ah ee daalimiinta ah oo jaairiinta ah inaanan loo dhawaaninoo dadka salafkeennina ay ka carari jireen xadiidkan oo axmed iyo maarata abu daawuud ay soo saareen xadiidka abi hurayra isagana sanadkiisa waxaa la yidhahda fiihi iiraab yani waxaa ku sugan sanadkiisa iiraab baa ku sugan mar wuxuu leeyahay can shaykhin min alansaar ayaa laga wariyey sanadka mar wuxuu leeyahay can abi xaazimin marka sidaa darteed xadiidku waa daciif weeyaan xadiidka laftiisa waa isaga laftiisa waa daciif weeyaan وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ماجه baa wuxuu soo saaray can ibni cabbaasin min xadiidi ibni cabbaas ayuu ka soo saaray can inabiy sal alla alay wasalam qaala nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina unaasan min ummatii sayatafaqahuuna fi اddiin wayaqra'uuna alqur'aana wayaquuluun na'ti اlumaraa'a fanusiibuu min dunyaahum wanactasilhum bidiinina walaa yakuunu dalika kamaa laa yujtanaa min alqataadi ila ashawku kadalika laa yujtanaa min qurbihim ila alkhataaya wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina unaasan dad oo min ummatii ummadahayga ka mida ah waa alakhbaar bilhayb baa la yidhaahdaa nebigaa ilaahay tusay subxaana wa tacaala mar hadduu ilaahay tusayna marka annagoo nooga digayaa noo sii sheegayaa in waxaan ay dhici doonaan ina unaasan dad oo min ummatii ummaddayda ka midihi sayatafaqahuuna fi ddiini diinkay kasi doonaanay fahmi doonaan yacni ilahay wuxuu siinaya alfiqhu fi ddiin diinkay macnihii way baranayaan markay diinkii gartaan oo diin ahaan u gartaan wayaqra'uuna alqur'aana qur'aankana way akhriyi doonaan qur-aankana macnaha way xifdinayaan way yaqaanaan fiqhigiina way garanayaan diinkii way garanayaan markay diinkii fahmeen oo qur'aanka ay yaqaanaan bay wayaquuluuna waxay odhan doonaan na'ti lumaraa dadka madaxda ah yaanu u tegaynaa umaradii dadka madaxda ahaa baan aadaynaa kolkaasaan fa nusiibu dunyaahu waxyaalaha adduunkaan ka doonanayna waxaan ka asiibaynaa kasoo qaadanayna ka helaynaa adduunyadooda inay wax naga siiyaan laakiin wanactasiluhum waa kala fogaanaynaa bidiinina diinkeennana waa kala fogaanaynaa yacni nama fitnaynayaanoo annagu keliya waxaan u tegayna inaan risiq ka raadsanno ama waxun ka doonanno diinkeennana waa ilaashanaynaa bay leeyihiin dad sidaa odhan doono ayaa ummaddeeda ka mid noqon doono markay alfiqhu fi ddiin ay heleen qiraaat qur'aan ay yaqaanaane qur barteen waxay dhihi doonaan dadka madaxdaan u tegaynaa markaan u tagnana xoogaa adduunye un baan ka doonanaynaaye laakiin aakhiradeenna iyo diinkeenna waa ka ilaashanaynaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi walaa yakuunu dalik arrinkaasi ma ahaanayo suuragalna ma aha weeyaan laa yakuunu yani laa yanbaqii walaa yumkinu dalik arrinkaas mana haboona wax dhacayana ma aha madax baan u tegayaa diinteedana waa ka ilaashanaya ma dhici karto waa laasim diinkaadi inay ku fitnayaan buu leeyay markaasuu miaal usoo qaadoo yidhi kamaa laa yujtanaa sida aan looga guranin min alqataadi geedka cadaadka la yidhaahdo ila ashawku qodax mooye wax kale aan looga guranin kadaalika sidaasoo kale laa yujtanaa lama gurto min qurbihim umarada dhowaanshaheeda loo dhowaado ila alkhataaya gaf mooye wax kale lagama korarsado yani geedkan alqataad waxaa la yidhaahdaa waaa yani maarata waxay ku tilmaamaan waxaa la yidhaahdaa waa nabaatun salbun lahu shawkun kalibari ama kalibri wa minhu yakhruju ajwad samqi baa la yidhaahdaa yani markay tacriifinayaan waxaa la yidhaahdaa waa geed adag oo geedaha waaweyn oo adag ka mid a ah, jiridda weyn leh qodaxna wuu leeyahay qodaxdiisana cirbadda oo kale la mid tahay sida cirbadda oo kale laakiin waxaa ka soo baxo wuxuu leeyahay xabag oo aada u fiican buu leeyahay uu dhalaa marka waxay dadku ku tafsiiriyeen geedaha yaqaano geedka cadaadka la yidhahday ku sheegaan taasoo kale ku tilmaama marka geedkaas markaa u tagto waxaad ka guranaysaa maxay yihiin haddaa waxayna ka gurata rabto qodax wey sidaad qodaxda kaa aad geedka markaa u tagto aada uga gurani madaxdana dembi umaad ka guranaysaa markaa ag tagto iyo khataayo iyo gafaf dembi umaad kala kulmaysaa sidaa darteed waxa weeyaan yacni in laga fogaado madaxdaas in laga fogaado ayay maaragtay arrintan ay tilmaamaysaa weeyaan aar yani maarata xadiidkaasna waxaa weeye tabraani ayaa fi lmucjam ku warinaya mucjam lkabiirka ayuu ku soo saaraa weeyaan wakharajahu xadiidkan hadda aan soo sheegnay abraaniyu baa soo saaray walafduhu laakiin wuxuu ahaa ina unaasa min ummatii yaqra'uuna alqur'aana wayatacamaquuna fi اddiini yaأtiihim الshayطaanu yaquulu low ataytum اlmuluuka faasabtum min dunyaahum واctazaltumuuhum bidiinikum alaa walaa yakunu dalika kama laa yujtanaa min alqataadi ila shawku kadalika laa yujtanaa min qurbihim ila alkhataaya waa aharkaasu ibnu maaja iyo abaraani aharka hore ibnu maajaha soo saaray ka dambena dabaraanina wuu la soo saaray laakiin lafdiga dabaraani kan dambe waa lafdiga horena ibnu maajaha iskale weeyaan walidaalika ibnu maaja lafdiga hore wuxuu ku soo saaraa baabu lintifaaci bilcilmi walcamali bihi meeshaas ayuu kagaku soo saaraa weyaan wuxuu leeyahay lafdiga tabaraani oo nebiga ka wariyey waxa weeye ina unaasan dad oo min ummatii ummadayda ka midihi yaa yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhriyi doono wayatacamaquuna wayna ku xeeldheeraan doonaanoo fi diini diinkiiba ku xeeldheeraan doonaan yani mubaalaa tiioo kale yatafaqahuunadii oo kaleeto weyaan tacamuqa hadda waxaa loo jeedaa almubaalaqatu fi اlamri waاطalabi liaqsa gaaya baa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan arrinka ood ku xeel dheeraato raadintiisa iyo aad ku xeel dheeraato meesha ugu dambaysa yoolka aad ka gaarto ayaa tacamuqa la yidhaahdaa marka diinkii bay aad u fahmayaan aada u garteen weeyaan xalaasha xaaraamta way kala yaqaanaan waxa ilaahay u dhaweynaya waxaan u dhaweynaya way kala garanayaan cilmi bay uleeyihiin weeyaan markay diinkii fahmaan oo qur-aanka ay akhriyaan yo yatiihim shayaanu shayaan baa u imaanaya shayaan baa u waxyoonayo uu u sheekaynayo yaquulu shaydaanku wuxuu odhanayaa low ataytum haddaad u tegi lahaydeen almuluuka dadkaa madaxda ah haddaad u tegi lahaydeen boqoradii oo fa asabtum aad ka soo qaada ka heli lahaydeen oad ka asiibi lahaydeen min dunyaahum diinkiina keli yani adduunyadooda aad kale wax ka diintiinana aad kala fogaan lahayd inaysan diintiina dhaawacin waa ficnaan lahayd macnaha lakaana axsan wey shaydaanka u qurxinaya wuxuu leeyaha wallahi diintii baad barateen inaad diinkiinana ilaashataan madaxdana u tagtaan wax un ka soo qaadataan waa wax fiican bay ahaan lahayd waa shay xasana oo wanaagsan bay ahaan lahayd markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa hooyaay dadow tanabahu baraaruga yani xarfu tambiiha la yidhahda baraaruga walaa yakuunu dalika arrinkaasi ma ahaanayo suuragalna ma aha madax baan u tegi diinkaygana waa kala badbaadaya adduunyadoodaan dhex gelaya diinkaygana waa la badbaadi wax suuragala ma ahe arrintaa ku baraaruga buu leeya kamaa laa yujtanaa sida aan looga guranin min alqataadi geedkaas cadaadka la yidhaha ila shawku qodax mooye wax kale aan laga guranin fakadalika sidoo kaleetaba laa yujtanaa aanan laga helaynin laga soo guranaynin min qurbihim dhowaanshahooda yacni ila alkhataaya dhowaanshahooda gaf mooye wax kale inaan laga laga heli maayo waxaad ka soo gurani waa inaad gaf kala soo tagtaa weeyaan marka ka fogow intaad ka fogaan karto ayaa la leeyahay weyaan wakharaja tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu soo saaray fii sunanihi wabnu maajah min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaala xadiidka abu hurayra oo nabiga ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh inuu nabigu yidhi tacawaduu biاllahi min jub اlxasan qaluu wma jub اlxasan qaala waadin fii jahannama tatacawadu minhu jahannamu kula ywmi miئata mara qiila ya rasuula اllah man yadkulh qaala alquraءu اlmuraa'uuna biacmaalihim wuxuu yidhi xadiidkaasi tacawadu biاllahi ilaahay ka magan gala ilahay waxaad ka magan gashaan min jub اlxasan ceelka xasan la yihahda magaciisa ilahaynu idinka badbaadiye weydiista weeyaan markaasay saxaabada weydiiyeenoo qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa jubbulxasan rasuulka allow jubbulxasan maxaa la yidhaahdaa markaasuu qaala nebigu wuxuu yidhi waadin waadin weeye oo fii jahannama naarta jahanamo la yidhaahdo dhexdeeda ku sugan waadigaasoo tatacawadu minhu ay ka magan gasho jahannamu naarta jahannamadii lafteedii waadigay ka magan galaysaa ilaahay kula yowmin maalin kasta kulligeed miata mara boqol jeer bay ilaahay weydiisataa inuu ka badbaadiyo shartiisa yacni jahanamaaba ilaahay kaadigay ka magangelayso oola ilaahay waadigaa shartiisa iga ilaali boqol jeer bay ilaahay ka magangelaysaa waadigaas oo jubbulxasan la yidhaahdaa ilaahay ka magangala markaasuu saxaabadii weydiiyana dheheen qiila yaa rasuula allah qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi man yadkhulu waadigaas oy jahannamo boqolka jeer ilaahay ka magangelayso yaa gelaya cidda gelaysaa waa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alquraau lmuraa'uuna biacmaalihim alquraau kuwa qur'aanka yaqaanee qur'aanka akhriyo almuraa'uuna istutuso biacmaalihim camalkoodana dadka tutusayo waa qur'aanka yaqaanaana cilmi bay leeyihiin laakiin cilmigooda kuma dhaqmaane dadkiiba istusayan inay cilmi leeyihiin oo qur-aanka yaqaanaan xufaad yihiin oo mujawidiin yihiinoo wamaa ilaa dalika ayay istusayaan dadka muraa'iinta ah ayaa naartaa yani godkaa la yidhaahdo waadigaa la yidhaahdo jubulxasan qoladaasaa gelaysa buu nabigu leeyah alayhi isalaatu wasalaam xadiidkaas marka waa xadiis daciifa weeye sheekh naasir diin alalbani saxiix tirmidi daciif tirmidi ayuu ku tadciifiyaa waxaana sanadkiisa ku jiran in la yidhaahdo camaar ibnu sayf dabi ayaa sanadkiisa ku jira oo loo daciifiye weyaan marka xadiidku waa xadiis daciifa ah weyaan marka axaadiistaas iyo aahaartaas ayaa jirto culammada marka aad iyo aad ayay dadka uga digi jireen dadka madaxda ah in loo dhowaado ama in yacni maaragtay eh, dadka quraa'da ah inay riyaa dadka istutusaan wax badan ayay salafkeenni ka digi jireen ridwaan ullaahi calayhim alimaam alaajuri abubakr alaajuri wuxuu soo saaray kitaabkiisa akhlaaqu ahli lqur'aan ahar aada u fiican buu soo saara wuxuu leeyahay hadal fiican buu leeyahay hadal fiican ayuu ku qora kitaabkiisa akhlaaqu ahlilcilm ahli lqur'aan dadka qur'aanka akhriya waad ogtihiin yacni maaragtay xafalaadka la iskugu yimaado ama madaxda inta loo tago yaa qur loo akhrinayaa qofka markuu cod qurxan leeyahay uruur baa gelayo yani markaa waxa weeye uruurka markuu galo inuu ma dadk waa iscajaminaya markaasaa dadkii sawdkiisii wanaagsanaa quruxda badnaa yaa maarata laga yaabaa in uu ku fitnoobo oo dad madaxa iyo balaayo hoosta ka galo ayaa la arkaa berita diintiisa oo ku fitnoodo markaasu wuxuu leeyahay isagoo la dardaarmayo alimaam abubakr alaajuri kitaabkiisaas wuxuu ku leeyahay yanbagii liman razaqahu allahu xusna asawti bilqur'aan qofka ilaahay uu siiyo cod qurxan oo qur-aanka ku akhrinayo ilaahay uu ku irsaaqo waxaa u habboon buu leeyahay an yaclama ana allaha qad khasahu bikhayrin cadiim mar haddii ilahay cod wanaagsan ku siiyey oo qur-aanka a ku akhrinayso waa inuu ogaado in ilaahay subxaana wa tacaala khayr weyn uu ku gooni yeelo qofkaas khayr cadiima ah inuu siiyey markaasuu yidhi falyacrif qadra maa khasahu allahu bihi ha garto wuxuu ilaahay ku khasisay qadarkiisa oo sawdka quraan iyo maarata quraanka aanka baray waa nicmo ilaahay ku gooni yeelaye nicmadaa rabbi ku gooni yeelay ha garto oo ha ka shukriyo weeyaan markaasuu yidhi walyaqra' lilaahi laa lilmakhluuqi ilaahay darti marka qur'aanka aanka uu akhrinayo ilaahay darti ha u akhriyo laakiin dad makhluuq hebel aad agtii wax kaga heshid ha lagu ammaano ha u akhriyin ilahay daraaddii u akri subxaana wa tacala iyo ridihiisa aad dalbayso inuu qofka u akhrista baa la rabaa marka dadkaas quraada ah yacni aahaarta way ka digi jireen dadkeenni salafkeenna ridwaan calayhim qofka ilaahay ou cilmigaas qiraa'ada iyo sawdka macaan ou siiyo inuu ummadda istutuso waad ogtiin dad badan baa ku fitnoobo dad badan ayaa ku fitnoobo diinkooda kaga taga maalinta dambe intay iscajabiyaan yaa marka dambe ay ka tagaan weeyaan wakharaja ibnu maajah naxwahu ibnu maaja wuxuu soo saaray xadiidkan oo kale mid lamid ah wasaada fiihi markaasu wuxuu ku ziyaadiyey weliba waina min abqad اlquraa'i dadka quraa'da ahee qur'aanka akhriya kuwooda loogu carada badan yahay ila اllahi ilaahay ugu caro badan yahay aladiina yazuuruuna alumaraaa aljawara aladiina kuwii wey yazuuruuna ziyaaranayo u tegayo alumaraa aljawara dadka madaxda ahee jaa'iriinta ah ee jawrka sameeyo aljawara waa aljaa'iriina alaalimiin dadka jaa'iriinta ahee cadaalad darrada dadka ku sameeyo ee daalimiinta ahee madaxda muslimiin dadka u noqdaahi kuwaas dadka ziyaarto u tagaahi kuwaas weeyaan kuwa ilaahay ugu carada badan yahay subxaana wa tacaala dadkaasuu ilaahay ugu caro badan yahay yacni maaragtay umaradaas markay inta u tagaan qur-aanka ku u akhriyaan oo meesha ag joogaan oo soo ziyaaranayaan ninkan amiirka waaba sii kibrayaaba dadkii culama culammadii baaba adig ku hoos joogto u leeyahay baatilkiisiiba waxaa laga yaaba inuu ku madax taago weeyaan wa yurwى min xadiidi caliyin radi allahu canhu can الnabiy sala اllah alيه wasalam naxwahu waxaa kaloo la wariyaa xadiid kale oo cali bn abi aalib laga wariyo yani cali bn abi aalibaa laga wariyo oo kanoo kale la mid ahun weeyaan isagana waa la wariyaa weyaan wuxuu dhigay marka cunwaan kaloo noo sameeyeyo weli ayadii baan ku dhex jirnaa mawduucayni aan ku jirnaaye maa yukhshaa calaa man dakala cala almuluuki yacni waxa looga baqayo waxa looga cabsanayo gelitaanka dadka madaxda loo galo loo tagaahi oo la aado waxa looga baqayaa waxa ay yihiin ayuu halkan noogu sharxayaa weya markaasuu yidhi wa acdamu maa yukhshaa shayga laga baqa kan ugu weynin badan calaa man yadkhulu dadka u galo korkoodana looga boqo cala almuluuki adalama dadka boqorada ahee madaxda ahee madaxweynayaasha daalimiinta ihi waxa ugu weyn oo looga baqahay dadka u galahay waxa weeye an yusadiqahum inuu qofkaas u rumeeyo bikadibihim beentooda uu rumeeyo yacnii markaad nin madaxa u tagtid oo agtaada uu been ku sheego war waxan waa beenta ma dhihi kartee beenta jooji ma odhan kartid waa u rumaynaysa waxaa laga yaaba madaxa inaa u ruxdo leanna waa saxbi sulaan waa awood buu leeyahay ama cabsiha kuu geyso ama mujaamalaha kuu geyso marka beentiisii inaad u rumayso bay ka imaanaysa haddaa u tagto wa yuciinuhum inuu ugu kaalmeeyo calaa ulmihim dulmigoodii ay ku jireenna inuu ugu kaalmeeyo walow bisukuuti ka aamusid ou ka aamusaba allah ka dhige can ilinkaari calayhim inuu arinta ku inkiro yidhaahdo war waxaan ka jooji dulmiga jooji inuu yidhaahdo yani ka aamusid ou ka aamusaba allaha ka dhige yani inuu ugu kaalmeeyo baa la arkaa leanna isagoo munkar samaynayo dulmi samaynayo ninkaa madaxda haddaadan ka sajrin karin oodan dhihi karin war waxaan waa dulmiya ka istaag oo ka joogso aadan dhihi karin oo aad ka aamusto macnaheedu waxaa waaye waa ugu kaalmaysa dulmigii maxaa yeele dulmi buu samaynaya mana ka qaban kartid kama aadan celinin weeyaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi ibnu rajab raximah اllahu faina man yuriidu bidukhuulihi calayhim alsharafa wاlriyaasa wa huwa xariisu calayhima laa yaqdumu cala alinkaari calayhim wuxuu yidhi faina man qof yuriidu doonayo bidukhuulihi gelitaankiisao calayhim madaxda uu galo muxuu ka doonayaa asharafa sharaf buu ka rabaa meel in mansab loo dhiibo wariyaasata madaxtinimo wuxuu markaa u tegaysidba ninka madaxda aad aadaysid adduunyadii baad ka doonanaya inuu madax kaa dhigo meel kuu magacaabo qaadi kaa dhigo amiir kaa dhigo maaragtay degmo iyo gobol kuu dhiibo madax waxun danbaad u tegaysaa markaad aadaysid marka sharaf iyo riyaaso marka uu ka doonayo waxaa leey qofka doonaya gelitaanka uu u tago labadaas arrimoo ka doonayo riyaaso iyo sharaf ka doonayo wa huwa isaguna xariisun calayhimaa labadooda mid ku mamanow aada ugu dadaalaya uu yahay calayhimaada yani cala asharafi wariyaasa wey sharaftii iyo riyaasadii ayuu aada ugu maman yaho aada u doonaya qofka sidaasoo kale arrintaa u galaahi isagoo wax ka doonayaay laa yaqdumu kuma dhiiran karo cala alinkaari calayhi inuu waxa ay samaynayeen dulmiga ama beenta ah inuu ku inkiro ka reebo kuma dhiiran karo mana samayn karo wey bal rubamaa waxaaba la arkaaba xasana lahum inuu u qurxiyo bacdu afcaalihim alqabiixa ficiladoodii xunxumaa qaar ka mid ihi ficiladoodii xumaa qaar ka mid ihi inuuba u qurxiyo yidhahdo waa wax fiican yaaba la arkaaba wuu leeyahay baa dhici karto muxuu u samaynayaa oo ficilkii xunka ahay samaynayeen ugu qurxinaya oo mid qurxan uga dhigaya taqaruban ilayhim dhowaansho ou ayagu u dhowaanayo ayuu doonaya muxuuna ugu dhowaani liyuxasina mawqifahu cindahum inuu hagaajiyo liyuxasina inuu hagaajiyo ou qurxiyo mawqifahu meesha uu istaagayo cindahum ayaga agtooda ah inuu nin naasixayay u arkaan maaragtay nin u hoggaansan arrintaas si oo wax u helo kolkaana wayusaaciduuna ay kaalmeeyaan calaa qaradihi muraadka oo watayo riyaasadii iyo madaxtinimadii in meel loo dhiibo mas-uul laga dhigaayo ay ugu kaalmeeyaan markaasi qaradkiisa ugu kaalmeeyaan marka wax ugu weynoo madaxda looga cararayo waxa weeye haddaadan ninkaa madaxda munkarka ka reebi karin haddii aadan dulmigii uu sameynaya aadan ka reebi karin haddii ka aamusida dulmiga iyo beenta uu sheegayo yacni maaragtay aad ka aamustahay ay dembi tahay iska badaa haddii adiga aad riyaas madaxtinimo doon tahay ood ba rabtay inu wax kuu dhiibana kaba daranba maba samayn kartidba walidaalika sida noo keeni doono aathaarta xataa qofka yidhaahdo alamru bilmacruuf anahyi can munkaran u galaaya salafku waa ka reebi jireen ha aadanay dhihi jireen kaamaba la yidhaha amr bilmacruuf anahyi can munkar ha samaynayna faraha ka qaad bayba dhihi jireen waa ka reebi jireen marka arrintaas waxa weeyaan waa khatarteeday leedahay wax ugu weyn oo looga cabsado waa diinkaada inay kaa fitneeyaan leanna markaad dulmigeeda ku garab siiso ama uga aamusto soo diinkaadi maaha ma ma nusqaamin waa nusqaamay weeyaan madaxda marka dadka yacni markii loo tago sida xadiidkii aan kusoo hormarinay dadka ahlu sunnaha ah markay u tagayaan ayagoonan dan ka lahayn oo wax muraaday ka leeyihiin aanan jirin madaxtinimo ay ka doonayaan aynan jirin ay u tagaan waana u naseexeeyaan laakiin si siray uga naseexeeyaan iyadoon la ogeyn ayay tartiib ugu naseexeeyaan keligiis yay u tagayaan gacantay qabanayaan waa u naseexeynaya hadduu ka qaato falilahi alxamdu hadduu diidana cuhdadii saarnayd iyo way guteen waajibka dushooda saarnaa waa ay guteen weeyaan laakiin kan hadda laga sheekaynayo waa dad muraad ka doonayo dan iyo adduunye ka raadsanayo markaa ugu yaraan munkarkaas inbuu raalli ka noqonaya wey waqad kharaja imaamu axmed imaam axmed baa wuxuu soo saaray wtirmidiyu imaam tirmidina wuxuu soo saaray wnasaa-iy xibaan fii saxiixihi nasaa-i ibnu xibbaanna saxiixiisii nasaa-ina sunankiisa kusoo saaray ibnu xibbaanna saxiixiisa kusoo saaray min xadiidi kacb bni cujrata radia allahu canhu can اnabiy sala اllah alay wasalam qaal kacb bni cujra ayaa nebiga ka warinayay saxaabigaa radi allahu canhu wuxuu rasuulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi sayakuunu bacdii umaraau gadaasheeda waxaa ahaan doona dad umara aho madaxa ayaa imaan doono faman dakala calayhim qofka u galo oo meeshoodii makaana meeshay joogeen xafiisyadoodii iyo qusuurtoodii iyo waxa lamidkaa ugu tagaahi fasadaqahum markuu u tagana u rumeeyo bikadibihim beentii ay sheegayeen waa runtiin yidhaahdo beenteedii aana dhihin warwaxan waa beenay ka istaag aanan dhihin wa acaanahum ugu kaalmeeyo calaa dulmihim dulmigay samaynayeenna ugu kaalmeeyaa qofkaasi falaysa minii walastu minhu falaysa minii aniga iga mid ma aha walastu minhu ana ka mid ma ahi yacnii laysa min ahli sunnati wey dadkii dadkii sunnadeeda ku dhaqmay mid ka mida ma aha dadkaasi weeyaan sunnadii nebiga kuwa raacay ma aha mar haddaad madaxdii intaa u gashay yani beentoodiina aad u rumaysay dulmigoodana ugu kaalmaysay kamid nabiyullaahi moxamed sunnadiisi dadka ahlu sunnaha kamid ma tiid weeyaan walayse mana ahaanin qofkaasi biwaaridin mid soo arooro calaya aniga alxawda xawdka darkii nebiga uu lahaaye ilaahay uu ku karaameeyey maalinta qiyaamaha ah ee qofkii hal mar cabaahi uusan weligii oomaynin maalintaa dadka soo arooraya ka mid ma aha waa loo diidaya weyaan maxaa yeelay shay bidcaa buu la yimid sida ahlu bidaca looga celiyo oo loogu ogolayn ba asagana looga reebaya weyaan walaysa biwaaridin mid soo arooro ma aha calaya aniga iigu yimaado alxawda xawdkana sida ogtiin waa dar nabiyulaahi maxamed ilaahay uu ku khasisay oo weyn oo maaragtay biyihiisu ay caanaha ka cad yihiin macaanka biyahaas ay leeyihiinna malabka ay ka macaan yihiin weelashiisa ay maaragtay xidigaha ay ka badan yihiin yacni maaragtay ee dadka ahlu sunnahana ay cabi doonaan qofkii hal mar cabana weligiis uusan oomaynin dadkii ahlu bidacana loo diidi doono dadka ahlu sunnaha aan ahayn laga celin doono weeyaan waman dakhala calayhi qofka u galaa oo madaxdii u tago walam yucinhum aanan u kaalmaynin calaa dulmihim dulmigooda aanan ugu kaalmaynin oo markay dulmi ku jiraan waxaan waa dulmi weeye u sheego si la difan oo maaragtay yacni maaragtay alla kacabsi leh ugu sheego walam yusadiqhum aanan u rumaynin bikadibihim beentoodana aan u rumaynin waxa ay sheegayaan markay been la yimaadaan waa runta aanan odhanine war waxaan waa beenay ka joog yacni yidhaahdo dadka sidaasoo kale u galahay fa huwa minii wa ana minhu fa huwa minii anuu iga mid yahay wa ana minhu anna isagaan ka mid ahay waxa way calaa ariiqatii w sunadaydii ayuu ku taagan yahay wy wa huwa qofkaas waaridun mid aroorayo oo ahlu sunnaha ah wuxuu soo arooraya calaya aniga alxawda xawdkii ayuu soo arooraya imaanayaa dadka cadayo ayuu ka mid yahay oo markii cadaana aanan oomaynin ayuu ka mid yahay weyaan marka taa waxay tusaysaa xadiidkaas horta waa xadiid saxiixa weeyaan sanadkiisu waa sugan yahay waxayna tusaysaa xadiidkaasi dadka in madaxda loona naseexeeyo nusxigoodana inuusan noqonin in maaragtay eh, jaraa-idda wax lagu qoro idaacadaha laga caayo manaabirta wax laga sheego inaysan noqonin ama in tahyiij lagu sameeyo ummadda lagu kiciyo ama in dulmigooda iyo wataan iyo lagu garab siiyo arrintaa inaysan ahayne nasiixo loo sameeyo tartiibna loola hadlo aana la muujinin sidii nebigaba uu yihi man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya yuusan si calana nasiixada uusan ugu muujinin markaasuu walaakin liyaud biyadihi fain qabila fadaaka wailaa kaana qad adda aladii calayhi hadduu ka aqbalo sidii la rabay wey hadduu ka aqbali waayo waajibkii saarnaa waa u gutay qofkaasi marka nasiixadaasaa la rabaa qofka markii inta u galo u naseexeeyo maaragtay beentiisana aanan u rumaynin dulmigii ka celiyaahi wuxuu ka mid yahay dadka ahlu sunnaha ah ee nabiy llaahi moxamed dadkii raacay ah ayuu ka mid yahay qiyaamana dadka maarata xawdkaas cabaya ayuu ka mid yahay weyaan وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن أرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم يعني وخرج الإمام أحمد إمام أحمد في xadiidkan hadda aan soo sheegnay macnihiisoo kale ayuu soo saaray ilaa hadda kacab bnu cujra laga wariye wuxuu kaloo ka soo saaray xadiia xudayfa xudayfat bn lyamaan wuu ka soo saaray ibni cumar wuu ka wariyey khabaab ibn arat oo saxaabiga wuu ka wariyey yani abu saciid alkhudri wuu ka wariyey nucmaan ibn bashiir intaba asaanideed asaaniiddiisa ayuu ku wariye weeyaan marka aarka oo maaragtay eh, muxuu ahaa ka xudayfa wuxuu leeyahay xudayfa waaa wuxuu leeyahay iyaakum wa mawaaqifa alfitani iska ilaaliya mawaaqifta meelaha fitnada lagala kulmo iska ilaaliya qiila marka waxaa la yidhi xudayfo wamaa mawaaqifu alfitani ya abaa cabdillaahi mawaqif alfitan maxay tahay abu cabdullaahi oo kunyadiisaa la yidhaha udayfa xudayfata bn alyamaan ayaa kunyadiisa abu cabdalla la yidhaahda qaala markaas wuxuu yidhi mawaqif alfitan waxaa weeye abwaabu lumaraa dadka madaxda ah irdahooda la tago yadkhulu axadukum midkiin baa wuxuu gelayaa cala alamiiri nin madaxaba u tegayaa fayusadiquhu bilkadibi beentiisiibuu u rumaynaya wayaquulu lahu wuxuuna ku leeyahay maa laysa fiihi waaan wuxuusan ku sugnayn ammaan beenuu ammaanaya wuxuusan ahayn ayuu ku sheegi saasaa tahayo saasaa tahayo sida maarata hadda dadka madaxda noqdo loo ammaano soo maarka waxaysan istaahilin maalin walba ammaan beena iyo maarata hees iyo gabay iyo balaayo loo tiriyo waxaan jirin ayaa lagu sheegay usan isagoo ka sugnayn weyaan marka intaan culammadan saxaabada dhanba dhan ba ka soo wada saaray weyaan waa mawquuf calaa xudayfa wa aharkaasi cunwaan kalou noo qoro wuxuu yidhi nahyu salafi can اdukhuuli cala اlmuluki nahyu salafi salaf saalix reebidooda ay reebi jireen oo dadka ay ka reebi jireen can idukhuuli gelitaanka oo loo galo guryaho iyo xabiisyada loogu tago cala almuluuki dadka boqorada loo tago ayuu canwaan nooga dhigay wuxuu yihi sheikh raximah اllahu ibn rajab waqad kaana kaiiru min asalafi waqad kaana waxay ahaayeen kaiiru in badan oo min asalafi salafu saalix ka mid a yanhowna kuwa reebo can idukhuuli gelitaanka ay u galaan cala almuluuki boqorada in loo galaahi oo loo tagaahi way reebi jireen way ka reebi jireen cani dukhuuli gelitaankii cala lmuluuki loo galo ayay waxay ka reebi jireen liman araada qofka doonayo amrahu bilmacruufi inuu khayrka macruufka faro qofka doonayo wa nahyahum cani lmunkari inuu ka reeba aydan siduu macruufka u faray oo kale inuu munkarka ay ku jiraanna ka reebo qofka doonayo bay dhihi jireen war xataa ha u tegin munkarna ha ka reebin macruufna ha farin ha aadina dhihi jireen marka meesha ujeedaa kaiiru min asalaf weeye laakiin kaiiru min aslaf marka lu yidhah bacdu min asalaf way ogolaayeen way ogol yihiin oo waxay leeyihiin sida xadiidka hadda aan ku soo marnay dulmiga inay ka reebaan khayrkana ay faraan yacni maaragtay sidii nasiixana ay soo siiyaan ayay maaragtay amri jireen laakiin badankii buu leeyahay badanka salafu saalix way iska ilaalin jireen maxaa yeelay nin walba ra'sumaalkiisa inuu u badbaado ayay dadka doonayaan ra'sumaalkaagana waa diinkaadii wey boqorada iyo muluugta iyo markii loo tago dadkaasna agtooda fisqi un baa lagala kulmaa hadda waad arteen dadka hadda madaxda soomaaliya oo kale wadaadaha waxay leeyihiin waxbaan ka islaaxinaynaa dowladdaan gelaynaayo xildhibaanaan noqonaynaayo maaragtay wasiir baan noqonahayaayo agaasimaan noqonaya waxbaan islaaxinaya wuxuu islaaxiya iska dhaafa asagaa la fasaadinaya naaguu salaanta ka gurubsanaya heesihiibuu ka qaybgelaya waa heesayaa berri marka dambe waa sii soconaya maalin meesha meel xulu kasii dhacaya maalin maalinti meesha kasii dambayso ayuu usii dhiidi marka wuxuu islaaxay iska dhaafe asagaa diintiisii gadanay marka salafka saasay dhihi jireen war meeshaa balaaya lagu hayaa ha laga fogaado diinkaada ra ilaasho dadkii marka reebi jira qaar ka mid oo noo sheegi wa miman nahaa can daalika dadka arrintaa reebay waxaa ka mid ah in madaxda loo galo xataa aanan macruufna la farin munkarna loo yani laga reebin oon loo aadin in loogu tagaay waxaa ka mid ah cumar bn cabdilcasiis wa bnulmubaarak cabdullahi mubaarak baa ka mid a ah wاthawriy wa sufyaan athawri baa ka mida wagayruhum min alaima iyo dad kaleeto ayaga ka soo haray aimadeennii ahlu xadiidka ka mida ayaa reebi jiray oo dhihi jiray yaan loo tegin yaana la aadin ayay ohan jireen raximahum اllah markaasuu aharkii ibnu mubaarak uu noo keenaya wa qaala bnu mubaarak cabdullahi mubaarak baa wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay laysa alaamiru الnaahi cindana man dakla calayhim faamarahum wanahaahum وqاaل inama اآmiru الnaahi man اctazlahum wuxuu yihi layse اlaamiru midka amrayo macruufkii ma aha annaahi oo munkarkana reebayey madaxda ka reebayey ma aha cindana anaga agteenna cindana yani markuu leeyahay cinda ahli sunna waay cinda ahli اxadiiثi wey man qof ma aha dakala calayhi madaxda u galay oo fa amarahum macruufkii macruufkii faray wanahaahum munkarkana ka reebay kaa ma ahan buu leeyahy wa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa e marka qofka munkarkiina ka macruufkana farayey madaxda markuu u tago munkarkana ka reebayey haddii la yidhi alaamir wannaahi ma aha yuu yahay wa qaala markaasu wuxuu yidhi inama alaamiru naahi midka macruufka farayo munkarkana ka reebayaahi man ictazalahum dadka madaxda ka fogaada weeye qolada madaxda ka cararto ka dheeraato dadkaas baa ah dadka macruufkana farayo munkarkana dadka ka reebay maxaa yeelay waxaa dhici karta markii dadkii ahlu cilmiga ahaa ee cilmiga iyo salaaxa iyo sunnada lagu yaqiinay aynan ka qaybgelin oysan u tegin waxaa dhici karta bani aadam waa madaxda inay dareemaan oo yidhaahdaan war waxaa dhici karta culimmadan waxay idinkaga fogaata xumaanaa jirtee bal raadiya inay markaa munkarkooda ka soo noqdaan oo dadka u yimaadaan ayaa imaan karta laakiin markay culamaa usuu ay galaan oo hoosta ka galaan oo ay waxay rabaan u sheegaan ninkaa quruuraa sii gelaya ciddii ka tagtana waa la dagaalamaya waxaa dhici karta sidaa horeyba uga soo hadalnay sufyaan athawri qisadiisi oon hore usoo sheegnay oo kale ayaaba dhici karta inay ku sameeyaan marka aharkaas ibnu mubaarak waxa ibn abi xaatim ayaa wuxuu kusoo saaray aljarx watacdiil kitaabkiisa ibnu casaakirna wuxuu kusoo saaray fi taarikhi dimashqa ayuu kusoo saaraa weeyaan cunwaan kaloo noo qoray wuxuu leeyahay fitnat dukuuli cala lumara yacni gelitaanka madaxda loo galo fitanta ka ratibmayso ka dhalanaysaa ayuu cunwaankaa nooga dhigay wy markaasuu yidhi wa sababu haada waxa weeye yacni gelitaanka madaxda loo galaahi sababta arintaas waxa weeye maa shay wey yukshaa la baqayo oo min fitnati dukhuuli calayhim gelitaanka ayaga loo galo oo madaxda loo tagaahi qurbigoodiiyo loo dhowaadaa fitnada laga helayo weeyaan sababta waxaa arrintaa loo reebayo weeyaan wuxuu yidhi fa ina anafsa marka qofka bani aadamka inuu daciif yaha lagu tusinaya wuxuu yidhi fa ina naftii qad tukhayilu inay moodsiiso baa la arkaa lilinsaani qofka insaanka ah qad tukhayilu lilinsaan qofka insaanka ah bani aadamka ah inay naftii moodsiiso idaa kaana baciidan canhum madaxda mid ka fog markuu yahay yani adiga madaxdii lama joogta mana aadan u tegin waa ka fogtahay inay nafta kuugu sheekayso ku tiraahdo yani maarata markuu adig ka fog tahay anahu yamuruhum wallahi haddaa u tegi layd nimankaa madaxda macruufkaad fari lahayd wayanhaahum wuuna ka reebi lahaa nafta ugu sheekaynayso adiga markaad ka fog tahay dadka madaxda haddaa maanta u tegi lahayd ninkaa madaxda ahi khayrkana waad fari lahayd xumadana waad ka reebi lahayd nafta inay ku moodsiiso baa la arkaa wuxuu leeyahay faina nafsa naftii qad tukhayilu inay moodsiisaan la arkaa lilinsaani qofka bani aadamka aha idaa kaana baciidan markuu yahay canhu madaxda mid ka fog ou yahay annahu ya'muruhum inuu fari lahaa macruufkii wayanhaahu munkarkana uu ka reebi lahaa wayuqallidu ouna adkayn lahaa ku xoojin lahaa ku adkayn lahaa calayhim hadalka uu ku adkayn lahaa si fiican uu maaragtay macruufka iyo munkarka labadaba uu ku adkayn lahaa laakiin wuxuu leeyahay faidaa shaahadahum markuu xaadiro u tago ou arko oo meeshoodi tagaahi farubamaa waxaa la arkaa maalat innafsu ilayhim naftu inay madaxdii xaggoodaba u leexato madaxdii ou lahaa macruufkaan faraya munkarkaan ka reebi waan ku ad adkaani inayba naftiisaba ayagii u leexata baa la arkaa sababtu waa maxay lianna maxabata asharafi alkaaminati fi nafsi laxasanat lahu wuxuu leeyahay lianna maxabata asharafi sharafta jacaylkeeda la jeclaado madaxtinimadii tii yani sharaftii alkaaminati fi nafsi nafta dhexdeeda ku qarsoonayd nafta dhexdeeda ku qarsoon nin walbaba sharafta qof walba waa jecel yahay madaxtinimada qof walba waa jecel yahay yaa waxaa yani wuxuu leeyahay yaa la xasanat lahu ninkii u qurxinayso naftaas ayaa maxabadii jacaylkii baa naftii u qurxinayo markaasay madaxdii xaggooda u leexanayaan weya walidaalika sidaa darteed ayuu yuhaadinuhum walidaalika sidaa darteed buu yuhaadinuhum oo muhaadan u samaynaya muhaadan u samaynaya yacni muhaadarada waxaa loo jeedaa yacni waxaa weeye yulaatifu lkalaama oo yulaayin hadal jilicsan oo dabacsan ayuu kula hadlaa mudaahan wa yulaaifuhum waa isla cadfu tafsiira la yidhahda almudaahana walmulaatafa waa isku mid weeyaan marka hadalku u dabcinaya meeshuu lahaa hadalka wayuqallidu calayhim waa ku adkayn doonaa markuu u tago hadalkiibuu u dabcinaya hadal dabacsanoo aan munkarna ka reebaynin macruufna farayin buu ula imaanaya warubamaa waxaaba la arkaaba maala ilayhim inuuba ayagaba u leexdaba xaggoodaba ou aado wa axabahum madaxdiiba u jeclaado ayagoo xumidooda ku jiro xumidoodii samaynayo inuuba jeclaado oo dhankooda u leexdabaaba la arkaa walaa siyamaa kumana sii jirto maalba ma leh laa tafuuhu markay ayaga madaxdii lafteedii ay u dabacsanaadaan ninkii wa akramuuhu ay karaameeyaanoo weliba wax wanaagay u sameeyaan wa qabila daalika minhum oo markaas karaamadii iyo ludfigiina ou ka aqbalo ayaga xaggooda ou ka aqbalo yacani markaa maba kusii jirtaba haddii madaxdii markaa u tagtay ay ayaga kuu dabacsanaadaan yacni ninka madaxda markuu ku soo ziyaarto gurigaada kugu yimaado adiga oo ku yimaado adiga oo ku karaameeyo adiga oo maarata xoolo ku siiyo qofka bani aadam waa daciif waa nafta waa jeclaanaysaa markaasaadan dulmigiisa ka hadli karin waxna aadan sheegi karin weya marka fitnada laga baqayo waa arrintaas wey inuu qofka ku fitnoobo daraaddeed sidaasa looga cayrinaya weya hadalladaas waxaa weeyaan yani waa hadallada ibnu rajab raximah llahu tacaala uu leeyahay yani maaragtay hadalka yani isaga ibnu rajab hadalkaas iska leh weeyaan haddaba marka aahaartii culammada ayuu noo keenaya wuxuu yidhi waqad jaraa dalika libni taawuus waqad jaraa dalika libni taawuus arrintaas waqad jaraa daalika kaa waxaa u dureersaday u socday oo ku dhacay wey la yimid wey yacni daalika arrinkaasi wuu dhacay libni taawuus taawuus ibni kaysaan wiilkiisii oo magaciisa cabdullaahi la yidhaahdo cabdullaahi ibni taawuus ibni kaysaan alyamaani yacni ninkaa taawuus ibni kaysaan waa taabici wey wiilkiisa oo cabdulaahi la yidhaahdabayba arintaasi ku dhacday buu leeyahay raximah llahu allahu naxariistee daawus ibna kaysaan maca bacdi اlumaraa madaxdii waktigaa joogtay qaar ka mid ah umaradii ayuu mulaatafo iyo sidaasoo kale u tegay oo u galay markaas weliba mulaatafada maca bacdi اlumaraa buu sameeyey bixadrati abiihi taawuus raximah اllah taawuus ibna kaysaan meeshii uu joogay laftiisa ayuu sidaa ku sameeyey taawuusoo fadhiyo ayaa wiilkiisi dad madaxa u yimaada markaasuu dabacsanaan badan u muujiyey markaasuu leeyahay fawabakahu aawuusu raximah اllahu calى ficlihi dalika fawabakahu aawuus yani fawabakahu wiilkiibau canaantay aawuusu taawuus ibnu kaysaan oo taabicigii ahaa raximahu اllahu taawuus allahu u naxariiste calىa ficlihi dalika ficilkaas oo mudaahanada ah oo uu ku sameeyey dadkii mumaradaa u sameeyey ayuu ku canaantay wiilkiisa war maxaa sidaa u yeeshay buu yidhi oo kula dagaalamay arrintaasoo kale wey saasuu kula dagaalamay wa kataba sufyaan athawriyu raximah llahu tacaala sufyaan athawrina wuxuu qoray ilaahay u naxariistee risaalo iyo kitaab buu qoray iyuu u qoraya ilaa cabaad ibni cabaadin raximah llahu tacaala cabaad ibni cabaad ninka la yidhaahdo cabaad ibni cabaad yani ibnu xabiib almuhallimi abu mucaawiya baa la yidhaahdaa waa nin yaxya ibnu maciin ayaa tawhiiqiyo waa nin iqa ah weeyaan ayuu risaaladaa u qoray wa kaana fii kitaabihi kitaabkiisi risaaladii uu qoray sufyaan athawri waxaa ku sugnaa hadalkiisi noo soo guurini warqaddii cabaad loo diray ayuu noosooonoo sheegayaa maaragtay uu noo soo guurinaya ibnu rajab raximah ullah waxaa ku qornaa buu yidhi iyaaka walumaraa cabaad ibnu cabaadow adiga iyo umaradan idiin kala digaya ha u tegin weeyaan iyaaka adiga iska ilaali wey iyaaka yani ixdar ka digtoono wlumara umaradii iska ilaali ka digtoonow an tadnuwa minhum inaa u dhawaato dadkii madaxda ahaa aw tukhaalidahum ama aad dhex gasho fii shayin shay inaad mukhaalado ku samayso la dhex gasho shay min alashyaai ka mida wax un inaad wadaagtaan xataa iska ilaaliyu le ka digtoonow inaad u dhawaato iska dhaaf xataa shay inaad la wadaagto iska ilaali wa iyaaka yani wuxuu leeya wa iyaaka iska ilaali oo waan kuu digi wey an tukhdaca in lagu dhakro oo lagu khiyaano khidac lagugu sameeyo iska ilaali oo wayuqaalu laka laguu yidhahdo khiyaanadiibuu fasiraya wayuqaalu laka laguu yidhaahdo latashfacu watadra'u can madluumin aw taruddu madlama yani in lagu yidhahdo kelimaadkaas ayaan maaragtay iska ilaaliyaa lagu dhakrin buu leeyaan lagu khiyaanin wayuqaalu laka laguu yidhaahdo latashfacu markaa ninkaa madaxda u tagto dadka masaakiinta iyo dadka xaajooyinka lahaabaad uga shafeecaysaayo waxbaad uga dhamayn kartaa mar haddaad u tagta ninka madaxda war hebel waxaa la siiyo war hebel wax loo qabto baad dhihi kartaa shafaacaad samayn kartaa watadra-u can maluumin can madluumin watadra'u waad reebi can madluumin dulmina waad ka reebi kartaa ninka madaxda haddaad u tagto dulmiga oo ku jiray baad jooji dhihi kartaa yaan lagu dhihin aw taruddu madlamatan ama ulmi baad soo celin yani xoolo la qaatay ulmi lagu qaatay ayaad soo dhicin kartaa soo celin kartaad dhihi kartaa warxaa la soo celiye waaan saa darteed ugu tag madaxdii yaa lagu dhihinuu leeyay maxaa yeele faina dalika khadiicata ibliis buu yidhi arintaas waxaa weeyaan waa ibliis dhagartiisii iyo khiyaanadiisii iska ilaaliyaa lagu dhakrin buu leeyay risaaladaasu ku qoray marna ha u dhowaanin dadka madaxda ka fogo weeyaan wainama ittakhadahaa arintan khadaacada ah waxaa yeeshay oo samaystay fujaaru lquraa'i kuwa quraada ahee madaxda u tago kuwooda faajiriinta ah baa waxay ka yeesheen sullaman jaranjaro iyo sallaan ay ku gaaraan muraadkooda bay kaga dhigteen ayagaa ka dhigtay buu leeyahay marka iska ilaali weeyaan dadkaas yani ha u tegin sidaas saasuu leeyahay wamaa kufiita can ilmas'alati haddii marka wax lagu weydiiye marka oo markaas cid kale ay kaa kaafiso wamaa kufiita wixii lagaa kaafiyey oo can ilmas'alati mas'ale iyo walfutya jawaabid ahna haddiiba lagaa kaafiyo fakhtanim daalika arrintaa haniimo ka dhigo oo faa'iide marba haddiiba su-aashii dad kale ay ka jawaabeen maarata fatwadii cid kale ay la wareegtay adiga haniimay kuu tahay inaadan jawaabin weeyaan walaa tunaafishum hana kula tartamino yacni maarata madaxtinimadii iyo mas'aladii iyo fatwadii cidna ha kula tartamino hala aadin weeyaan wa iyaaka iska ilaali weli hadalkii sufyaan thawri baa socdo oo cabaad ibn cabaad uu la hadlayay an takuuna inaad ahaato minman dad inaad ka mid noqoto yuxibu jecel an yucmala biqowlihi hadalkiisa in lagu camal falo oo wuxuu yidhaahdo in la fuliyo jecel taasoo kale ha noqonin qowlkuu yidhahda in la fuliyo mid jecel ha noqonin dadka ha ka mid noqonin aw yunshara qawluhu ama hadalkiisii la fidiyo layiha maanta dham hebelaasaa yii hebel baasaa yiri la yihaahdo aw yusmaca qawluhu waxaa umalana intaas nadiina ima qorayso intaa nadiina ma qorayso wya marka yani hadal aad u fiican wey waxaa maan idinka idinka maqan waiyaaka an takuuna miman yuxibu an yucmala biqowlihi aw yunshara qawluhu aw yusmaca qawluhu ama hadalkiisa la maqlo taas iska ilaaliya iska ilaali yani waa fitno oo qofkii quruur gelinayo haddii waxaa tidhaahdo la fulinayo oo maaratay maalin walba hadalladaadi la fidinayo hebelaasaa yiri hebelaasaa yiri lagu leeyahay wax kuu fiican maha iska ilaali buu leeyahy wa iyaaka iska ilaali wa xuba riyaasa madaxtinimo jacaylka iska ilaali madaxtinimo inaad jeclaatid adiga iyo madaxtinima idin kala digaya jacaylkeeda maxaa yeele faina arajula qofkii ninkii yakuunu inuu noqdo baa la arkaa yani faina arajula yakuunu inuu ahaado xubriyaasati madaxtinimada jacaylkeeda axaba ilayhi mid loo jacayl badan yahay min adahabi wاlfida dahab iyo qalin in looga jacayl badan yahay inuu noqdo ayaa la arkaa yani madaxtinimada dahabka iyo iyo qalinka aad hesho inuu qofku madax noqdo qofka ka jecel yahay lanna dahabka laftiisaaba waxaa lagu raadiyaa in madaxtinimo lagu gaaraaba lagu raadiyaaba xoolaha lagu raadiyaa soo ma madaxtinimo ina heshid marka taa inuu jeclaadaa la arkaa buu leeyahy wa huwa marka arinkani baabun irid weeye kaamidun qarsoon laa yabsuruhu uusan arkaynin ila albasiiru dadka garanayo basiirada lehee qalbigooda fiyooya caqligooda fiyoo yahayo min alculamaai culummadii ka mida culummadii asamaasirati ee alxudaaqu lmutabasiriina la yidhahda dadka samaasirada samsaarka waxa la yhaha qofka dalaalka ah marka dadkii aad u yaqiinay cilmigan iyo sunada iyo mutabasiriinta xudaaqta ahaa aad wax u garanayay taa mooye cid kale ma garan karo waa irid qarsoon weeyaan marka fatafaqad nafsaka warniyo naftaada dib u baarbaar ku noqo naftaada wacmal biniyatin niyana ku shaqee naftaada dib ugu laabo niyad khaalisana ku shaqee oo ku camalfal markaa samaynayso ilaahay dartii waxaa samaynaysa u sameeya weeyaan waclam ogow annahu ana alamra washaniye qadana inuu dhawaaday min annaasi dadka inuu u dhawaaday amrun amar oo yashtahi rajulu qofka uu jeclaanayo an yamuuta inuu dhinto yacni uu ka jeclaanayo arrinkaasi madaxtinimada inuu ka dhinto oo inta waaye isagu dhinto uu ka jeclaan doono baa la arkaa marka taas ogow buu leeyahay wasalaamu buu yidhi markaasuu halkaa ugu khatimay nabadgelya ayay maarata korkaada ha ahaato weeyaan aarkaasna yani maaragtay abu nucaym alasfahaani ayaa xilyat lwliya ayuu ku soo saaraa ibn abi xaatimna aljarxu watacdiil ayuu ku soo saaraa weeyaan karaahatu salafi lishuhra halkay waxaan ka soo baxnay hadalkii sufyaan athawri risaaladii uu qoray oo u qoray cabaad ibn cabaad oo aad u xikmo badan ayaanu soo aragnay hadda meeshaan wuxuu musanifka noogu sheegayaa qofka yacni in uu mashhuur noqdo inuu jeclaado qof la yaqaano caana inuu noqdo shuhrada la raadiyo taas siday salafka u karahsan jireen ay u nici jireen ayuu musanifku meeshaa noogu tilmaamaya wuxuu yihi min hada albaabi aydan baababkan oo fitnada waxaa ka mid a aan soo sheegnay karaahatu an yushhira alinsaanu nafsahu nicid la nacayo an yushhira alinsaanu insaanka inuu yacni mashhuur ka dhigo caam ka dhigo nafsahu naftiisa ou ku maaragtay mashhuur uga dhigo bilcilmi nin cilmi lagu yaqaano caalima inuu yahay wazuhdi zaahidnimo nin adduunkii ka tegayon danba ka lahayn inuu yahay wadiini diin inuu mashhuur ku noqdo yani inuu qofku raadiyo naciddii ay nacayeen ayuu maarata meeshaa u dhigayaa weyaan aw amase yani ou ku muujiyo shuhradii ou ku doono biidhaari اlacmaali camal oo camal saalixa ah, muujintii ou muujiyo oo maalan la yidhaahdo ninkan hebel waa boqol soon la yidhahdo ninkan soon badan yahay waa salaad badan yahay waa kida ummaddu tusaya waa istutus iyo riyaa weeyaan wlaqwaali hadallo uu sheego yani isku tusay qowl uu sameeyo oo wax wanaagsan uu tirinayo wlkaraamaati ama inuu karaamo leeyahayo waxyaalo khaariqulcaado ah ou la arintaas ayaa waxay tahay salafkas ay nici jireen buu leeyahay markaasuu muxuu intaa u samaynaya yani cilmiga inuu mashhuur ku noqdo zuhdiga inuu mashhuur ku noqdo oo waa la yidhaahdo in maarata camal saalix uu ku noqdo qowl wanaagsan inuu ku noqdo wuxuu u doonayay karaamada uu sheeganayo muxuu muraadkiisu yahay liyusaara in lasoo ziyaarto dadku u yimaadaan darteed buu saa u jeclaanaya ina dadku soo ziyaartaan oo gurigiisa loogu yimaado makaankiisa loogu wada yimaado wayultamasa laga dalbo barakatahu barakadiisana la dalbo in la yidhaha baraka laga doonto markii meeshooda lagu soo ziyaaranayo barakadoon barakaa laga rabaa weeye wa ducaa'uhu ducadiisana la raadiyo yacni maaragtay hebelow noo ducee la yidhaahdo saas oo kale iyo weliba intaa waxaa ka daran wa tuqabala yadahu gacantiisana la dhunkado oo rabaa maaragtay maqsadka uu leeyahay oo soonkan iyo salaada iyo cibaadada iyo khayrka iyo cilmiga iyo zuhdiga u muujinayo maqsadkiis waxa waaye in gurigiisa lasoo ziyaarto oo dadku yimaadaan in la baraka laga soo raadsado in noo ducee la yidhaahdo in la dhudhunkado isaga la dhudhunkado waxyaala noocaasoo kala ahi weeyaan wa huwa isaguna markaasi muxibun lidalika arrinkaa mid jecel uu yahay arrintaa in lagu sameeyo uu jecel yahay wa yuqiimu calayhi weliba uu ku nagi yahay oo saa uu daaimayo weyaan wayafraxu bihi oona ku farxayo wayasca fii asbaabihi sababihiisana ouba u shaqaynayaba sababtii arrintaa ku imaan lahayd buu u shaqaynaya raadinaya marka shuhrada waxaa la yidhaahda oo qofka inuu ishuhreeyo oo meel walba laga garto ou raadiyo waxa weeye waa waa cudur waa cudur oo ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala bal sheekh naasir الdiin اlalbani hadaladiisa waxaa ka mid ahaan jiray wuxuu dhihi jiray xub uhuur yaqsimu uhuur u dhihi jiray yaqsimu uhuur yacni inaad jeclaato ummadda inaad ka dhex muuqato waxaa way dhabarka qofka ayay kala jelisaa waa qaasimo qaasimat dahr dhabarkaasa diintiisay baabi'inaysaa wey qofku marka qofku inuu ummaddiisaas ka mid noqdo ayaa wanaagsan weeyaan wuxuu yidhi marka wa min huna halkaa markii la joogo ibn rajab baa dhahayo kaana salafu saalix salafu saalix waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa nacab oo diido oo nacab ashuhrata mashhuurnimada ayay naci jireen inay caan noqdaan aayat alkaraaha karaaha midda ugu yoolkeeda ayay naci jireen ma jeclaan jirin dadka culummada ahee muxadisiinta ahee la yaqaano inay mashhuur noqdaan ma jeclaan jirine khaamiliin inay noqdaanoo dadkooda ku dhex jiraan bay jeclaan jireen minhum waxaa ka mida dadkaas dadkiiba noo tirina culammadii qaar ka mida oo kulligood ma ah ayuubaa ka mida ayuub iskhtiyani waxaa ka mida wanakhci ibraahim anakhaci wa sufyaanu sufyaan athawri wa axmed axmed ibni xambal waayruhu min alculamaai arabbaniyiin iyo ayaga kuwaan ahayna culummadii rabbi loo nisbeeyey ahoo caabidiinta ee saalixiinta ahaa ah wakadalika waxaa la mida dadkaasi aan soo sheegnay magacyadooda ahlu xadiidkaas wanaagsan alfudaylu fudayl ibnu ciyaad baa ka mida wa daauud ai daauud aai baa ka mid ah waayruhumaa labadooda waxaan ahayn oo min azuhaadi dadka zaahidiinta ahaa ka mid ah wlcaarifiina kuwa ilaahay garanayay ka mid ah raximahum llah ilahay oo unaxariiste dadkaasi shuhrada aaday u nacbaan jireen in mashhuur ay noqdaan waa ka carari jireen ummaddu inay baratay diidanaan jireen wa kaanuu waxay ahaayeen culummadaas ahlu sunna aan soo sheegnay yadumuuna kuwa caayo anfusahum naftooda kuwa ceebeeyabay ahaayeen oy caayi jireen haayat dami hay iyo maarata ceebeen meeshay yoolkeeda ugu dambeeyo ayay naftooda xaqiri jireen weeyaan wayasturuuna wayna qarin jireen acmaalahum camalkooda way qarsan jireen aayata satri astur midda yoolkeeda ayay maaratay la dhuuman jireen weeyaan xataa maaragtay sida uu noo keeni doono haddii loo yimaado asagoo musxafka qur-aanka akhrinayo ragga qaar kamida salafka uu noo keeni doonaay markii asagoo kitaabka qur-aanka akhrinayo qofa usoo galo waa isku laabi jireen kitaabka dhan ba isku dari jireen si aanan yani ninkaa waqaari loo dhihin cabsi darteed ay samayn jireen waxaan ognahay yani in la daba galo oo maaragtay la daba ordaahi ma aynan ogolaan jirin aar waxaa jira ibn abi shayba fii musanafi uu kusoo saaro wuxuu ka soo saara xabiib ibnu thaabit ninka la yidhaha cabdullaahi mascuud baa waaa rag baa waxay arkeen cabdullaahi mascuud ayay arkeen yani dadka taabiciinta ah cabdullahi mascuud oo saxaabiya oo keligii socday arkeen markaasay ayagu hadda isku jiha uma socdaan cabdullahi jihadiisi ma ayna aadayn cabdullahi socda markay arkeen ayay soo dabagaleen gadaashiisay marka way soo dabagaleen ay raaceen yani maadaama nin saxaabiyo rasuulka asxaabtiisii waaweyneed ka mid a ahlu cilmiga ah, ah waaweynaa ka mid aha bay soo dabagaleen markay gadaashiisa socdeen ayuu cabdulaahi arkay nimankan daba socdo markaasuu inta fiiriyey wuxuu ku yidhi lakum xaaja wax dana maa leedihiin buu madan baa iga leedihiin markaasay yidhaahdeen laabay dheheen marka wax daron kaa leenahay ma lehe adig inaan ku raacnaan ku sagootinaan rabna kula soconnaan rabnaa markaasuu yidhi irjicu iga laabta buu yidhi laabta hay raacinina yaa lai dabagelin sababta uu leeyahay marka fiiri muxuu u celiyey fa inahaa madillatun liltaabici wa fitnatun lilmatbuuci buu yidhi waxaa weeye qofka taabica ah qofka dabagala waxaa ugu sugan dullinima ugu sugan idinka laftiina daliiliin noqonaysaan maaa ninaad daba nin baad bodygar u tahay bodygar baa utahay daba ordaysa soo ma jeedi waa daliilnimo waayuu yihi midda koowaad tan laba fitna lilmatbuuci kan la raacayna fitnay u tahay aniga laftayda waxaa laga yaaba quruur inuu galo ay fitna aan fitnoobo idhaahdo waa kan waa lay daba ordaaya waa lay daba socdaa aad tidhaahdid ayaa imaanayso marka maanta shuhrada shayga la yidhaahdo yacni bal hadda siduu saxaabiga uga cararay fiiri zamankeenaan la joogo nin walba waa jecelyah in la daba ordo ilaa maarata masaajidka markuu wadaadku ka baxo in la dabagalo ilaa gurigiisa oo ka taga la daba ordo rabaa taasoo kale rabaa kabaha loo qaado qaar waxaa arki jiray wadaado markuu masaajidka soo gelayo kabahu siibana midaa dafaya kabi kabaha isaga ma qaadaba siiba iska sii soconaya qaarkood waa ogtihiin markii la gacantu iska dhiibana waa la dhunkana maantana gacantiisa isagu xataa qofka markuu ku dhunkado adiga xataa inaad dhunkato soomahay ma dhunkanayo xataa gacantu u raaricinayo waa taadoo shiikhu inoo sheegaayey gacantiisa la dhunkado ou lahaa wey wuxuu ku daray ibnu jawsi kitaabkiisa safatu safwa markuu ka hadlay hadalkaas aharka ibnu mascuud wuxuu ku daray low taclamuuna maa aclamu min nafsii xafaytum calaa ra'si turaaba buu yidhi haddaad yacni naftayda waxaan ka ogahay aad idinka ogaan lahaydeen inaa idaba socotaan iskaba dhaafe caraad madaxayga ka buuxin lahayda anaa cara igu igu shubi lahayda madax iga shubi lahayda marka darajada ma gaarin u le naftiisu xaqiraya saxaabiga ridwan llahi radia allahu canhu ardaa marka salafkeenni sidaas bay ahay way caayi jireen acmaashoodana way qarsan jireen shuhradana way diidi jireen wey naftoodii xataa xaqiri jireen wey wuxuu yidhi musanifka dakhala rajulu cala daauud aai daauud aai hadda magaciisa noo soo sheegay raximah llahu ayaa nin u soo galay markaasuu fasa'alahu cama jaaa bihi nin baa gurigiisa ugu tegey markaasuu wuxuu weydiiyey maxaa ku keenay buu yidhi maa jaa bika buu yidhi maxaa ku keenay buu yidhi bal ii sheeg fasalahu wuxuu weydiiyey maa jaaa bihi wixii ninkaan keenay qaradka u yimid buu weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ninkii u yimid uxibu an azuurak waxaan jeclahay keliya inaan kusoo ziyaarto adig kusoo ziyaarto unbaan jeclaaday faqaala markaasuu daauud aai wuxuu ku yidhi amaa anta adiga adiga miya faqad asabta khayran xayu sirta fi khayr baad heshay mar haddaad ilaahay dartii aada usoo iisoo ziyaaratay faqad asabta khayra ilaan qofka walaalkii soo ziyaarta ajar buu leeyahay zaairka waad ogtihiin axaadiista tilmaamayso faqad asabta khayra khayr baad asiibtood heshay xayu zurta markaad soo ziyaaratay fillahi ilaahay dartii liajli illahi aad ugu soo ziyaaratay walaakin indur fiiri buu yidhi marka niho maadaa laqiitu hadan aniga maxaan la kulmi doonaa berri qiyaamaha aniga aad soo ziyaaratay maxaa la kulmi doonaa maalinka qiyaamaha idaa qiila lii haddii laii yidhaahdo man anta adiga daawuudow maxaad ahayd xataa tusaara ilaa lagu soo ziyaarto adiga maxaa ahayd marka lagu soo ziyaaranayo daawuudow haddii qiyaamo la i weydiiyo maxaa odhan doonaa oo la i weydiiyo la yidhaahdo min azuhaadi anta marka lagu soo ziyaaranayo dadka zuhaada ah zaahidiinta miyaad ka mid tahay markaasuu yidhi laa wallahi kamid ma ihi isagaa naftiisa u diida zaahidiinta kamid maaha buu yidhi haddii la i weydiiye min alcudbaadi anta dadka ahlucibaadada ahe caabidiinta miyaad ka mid ahayd marka lagu soo ziyaaranayo laa wallaahi buu ka mid maahi min asaalixiina anta ma dadkii saalixiintaad ka mid ahayd marka lagu soo ziyaaranayo dad saalixa ma ahayd laa wallaahi may yiri dadka saalixiinta ka mid maaha ilahay baan ku dhaartay markaasuu wacadada khisaala alkhayri calaa hada alwajh wuxuu tiriyey wacadada wuxuu tirtiriyey khisaala alkhayri khayrka arrimihiisa ayuu tiriyey calaa hada alwajhi sida maalan zuhdigii sida cibaadadii sida salaaxii iyo wax lamidka oo kalebuu tiriyey markaasuu fajacala wuxuu gudagelay yuwabiku nafsahu naftiisa inuu canaananayo daawud ai naftiisau canaananaya markaasuu wayaquulu wuxuu leeyahay naftiisuu la hadlaya wuxuu leeya daawuudu daawud ai kunta fi shabiibati yani waxaad ahayd dhallinyaronimadii faasiqan mid faasiqaad ahayd falamaa shibta markii aad yani cirowday oo ciro kaa soo baxdo oday aada noqotay yaa sirta muraa'iyan mid istutusayo ayaad noqotay wlmuraa'i midka istutus dadka istutusana asharu min alfaasiqi kan faasiqa waa ka shar badan yahe ma haddaa da'da markaa duqowday adoo xaalkaagii saa ahayd miyaad maanta muraa'i noqotay muraa'ina ma ahana waa nin muslim walaalkiisaoo muslima soo siyaartay laakiin kaana yaxqiru nafsahu naftiisa ayuu xaqiraya weyaan marka daauud ai daauud ibnu nusayr aai ayaa la yidhi alkuufi abu sulaymaan yani wuxuu dhintay boqol iyo han iyo lixdankii hijrada nebiga markay ahayd fuqahadii ayuu ka mid ahaa salafka dadkii zuhaada ahaana wuu ka mid buu ahaa weyaan hada bilahi towfiiq wsal اllah wslm ala nabiyina mxamedi wali sab slm